alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin w sala allahu calaa muxamedi wcala aali muxamed wasalama tasliiman kasiira e, xadiidka laba boqol iyo koob iyo afartan dabcada daaruminhaaj dabcadaha qaarkoodna waa laba boqol iyo sagaal iyo soddone raqamka xadiidku wa can abi hurayrata radia allaahu canh qaal qaala rasuulu ulahi sala allahu aleyh wasalam abii hurayra waxau yidhi rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam waxau yidhi muslimku bimacnaa muslim oo dhan asha ku jirta istiqraaqiye ah ay kullu muslimin akhulmuslimi ay akhun likulli muslimin qof kastoo muslima ayuu la walaal yahay lagama tilmaamaayo yacni markaa qayb ka mida ashu cahdiye ma aha bayaanujinsna maaha ashu waa istiqraaqiye asha istiqraaqiyadana waxaa u calaamada meesheeda kulli baa lagu bedeli karaa cala sabiil xaqiiqa markaasaa macnuhu sax noqon karaa almuslimu muslim oo dhan muslim kastaaba akhulmuslimi ay akhun likulli muslimin qof kastoo muslimuu la walaalyahay muslimiintu dhammaantood waa walaalo laa yakhuunuhum ma khiyaamaynaayo yacni yaanu khiyaamaynin waa nafyun yuraadu bihi nahyu siiqadu waa nafyi laakiin macnuhu wuxuu u dhacayaa reebis laga reebaayo o loo diidaayo walaa yakdibuhu uma been sheegaayo yacni yaanu u been sheegin oo wax beena ugu warramin walaa yakhduluhu ma hoojinaayo yacni yaanu hoojinninoo u gargaari waayin ee meeshuu nasrigiisa u baahan yahay waa inuu caawiyaa oo u gargaaraa kullu lmuslimi cala almuslimi xaraamun qof kastoo muslim ah cala almuslimi muslimka kale xaraamun xaaraan buu ka yahay maxaa xaaraan ka ah cirduhu sharaftiisa ayaa xaaraan ka ah wa maaluhu iyo maalkiisa xaaraan ka ah wa damuhu iyo dhiiggiisa xaaraan ka ah saddexda midnaba in wax laga yeelaa oo lagaga tacadiyaa ma bannaana oo dhiiggiisa in la daadiyo oo wax la yeelaa ma bannaana cirdigiisa iyo sharaftiisa in meel lagaga dhacaa ma bannaana hadday xantii tahay hadday caydii tahay hadday dhaleecantii tahay hadday qadafkii tahay yacnii xadgudub cirdigiisa iyo sharaftiisa in lagu xadgudbaana ma bannaana maalkiisa in markaa la qaataana ma bannaana oo dariiqaan sharci ahayn in lagu qaataa mid bannaan maaha dariiqii sharciga isagu waa bannaan yahay oo dee sharcigaa banneeyey hadday tahay baycii sharciga ahaa hadday tahay hibadii yacni markaa hadday tahay hadiyaddii iyo waxyaalaha la midka ah laakiin dariiq aan sharci ahayn maalkiisii in meel lagaga dhacaa ma bannaana attaqwa haahuna nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam taqwadu halkan bay ku sugan tahay intuu laabta tilmaamay nebigu calayhi salaatu wasalaam yacni waxaa loo jeedaa asalka taqwada ayaa ku sugan qalbiga oo ilaa furuucdeedu waxay soo gaadhaysaa jawaarixda oo camalladan uu samaynaayo wanaagsan iyo waxyaalaha wanaagsanee uu ku hadlayaa taqwadii bay ka mid tahay marka taqwadu kuma koobnoo keliya qalbigee waxaa laga tilmaamayaa asalkeeda qalbiga ku sugan furuucdeeduna jawaarixdiiyo odhaahyada iyo carabada ayaa furuucdeedu ka soo baxaysa taqwadii waa maxay waa imtisaalu awaamir illaahi waijtinaabu nawaahii waa in awaamirta ilaahay wuxuu ilaahay amray la farsoomo lala yimaado wuxuu reebayna waa in laga dheeraado laga tago marka waxa weeye sida qalbiga xaggiisa wixii wanaagsan layna amray loola imanaayo waxaa xunna looga tegayo hadday tahay niyadii xumayd iyo hadday tahay ictiqaadkii xumaa wixii wanaagsanaan loola imanayo hadday tahay waxa weeye ictiqaadkii wanaagsanaa iyo hadday tahay niyadii wanaagsanayd yacni marka iyo waxyaalaha kale acmaalu quluubkana waa saasoo kale waxallo wixii manhi ah ee la reebay ee xagga qalbigaa sida looga tegaayo waxallo wixii la amrayna loola imanayo ayaa odhahyadiiyo ficiladana wixii layna amrayna loola imanayaa wixii laynaga reebayna looga tegaya marka asalka taqwada ayaa qalbiga ku sugan baa loo jeeda bixasbi imri'in min ashari qofka waxa ugu filan min ashari xagga sharka an yaxqira inuu xaqiro oo yaso akhaahu walaalkiisa almuslima muslimkaa inuu xaqiro oo yaso ayaa markaa ugu filan shar yacnii qofka kale muslimkaa ah waa inaanu xaqirin xataa hadduu is yidhaahdo waad ka cilmi badan tahay ama waad ka cibaado badan tahay ama waad ka fadli badan tahay uu is yidhaahdo waa in marka aanu xaqirinoo yasin rawaahu tirmidi xadiiska tirmidi baa soo wariyey wa qaala xadiisun xasan waxaanu yidhi waa xadiis xasan ah marka la eego masaa'isha uu sheegayana wuxuu waafaqsan yahay axaadiista kale aynu marka aragnay ayuu waafaqsan yahay qayb ka midana waxaa soo wariyey badankiisaba muslim baa soo wariyey muslim ayaa markaas soo wariyey laba jumlo ayuu markaa waxa la gaar noqday tirmidi saas aawadeed buu sheikhu ugu nisbeeyey tirmidi ugu nisbeeyey marka laga hadlaayo zawaa'idda bukhaari iyo muslim dheeraadka ka ah oo markay culammadu zawaa'idda ka hadlayaan yacni waxay ku dhacdaa saddex siyood mar waxay ku dhacdaa in xadiidku tamaaman aanu markaa matnigiisuba ku sugnayn bukhaari iyo muslim markaasaa la odhaya xadiiskaasi waa zawaa'id oo dheeraad buu ka yahay bukhaari iyo muslim zawaa'id baa la yidhahda marna xadiidka matnigiisu waa ku sugan yahaye saxaabigaa isagoo laga soo warinaya aan bukhaariiyo muslim ku sugnayn hadda waa isku matni laakiin waa kale saxaabi saxaabiga bukhaariiyo muslim uga soo wariyeen haddii saxaabi aan ahayn masaadirta kale loogu soo wariyo waxaa la odhanaya xadiiskani dheeraad buu ka yahi oo zawaa'id buu ka yahay bukhaariiyo muslim matniga keliya la eegi maaye waxaa la eegayaa saxaabiga laga soo wariyana waa la eegaya waa mid labaad ta saddexaad waxay tahay inuu xadiisku bukhaari iyo muslim ku sugan yahay ama midkood ku sugan yahay nafsa saxaabiyna laga soo warinaayo taa waxaa zawaa'idu loo ictibaarin karaa inuu waxaweeye ziyaada mu'asira oo markaysaa waxaa dheeraad ah oo saamayn leh oo aan bukhaari iyo muslim ku sugnayn inuu kala dheeraad yahay inuu kala dheeraad yahay marka halkanoo kale waxaa la suran karaa maxaa yacni marka waxa muslim ugu tiiri waayey muslim muxuu ugu tiiri waayey muslim wuxuu ugu tiirin waayey laba jumlo oo xadiiska ka mida ayaan muslim ku sugnayn marka sahwi ugama dhicin nawowiye ziyaadadaa ku sugan ee mu'asirada ehe saamaynta le aawadeed ayuu markaa tirmidi ugu tiiriyey xadiisku wuxuu tilmaamayaa xuquuqda dadka muslimka isku leeyihiin iyo inay walaalo yihiin inay sidii walaalo isula dhaqmaan inay xuquuqdooda isxaq dhowraan inaan qaarkoodna qaarka kale ku xadgudbin inaynay been u sheegin inaynay hoojina u gargaari waayin ee ay caawiyaan oo u gargaaraan wixii xaq darre uu ku sugan yahay dee laguma gargaaraya hadduu xaqdarra ku sugan yahay laakiin haddii kale oo waxaweeye markaa cidii ay dulminayso ama cidi ku tacadiyayso yacni marka waxaweeye waa in looga gargaaraa oo aan marka waxa lagu daawan waxay noqonaysaa khudlaan khidlaan bay noqonaysaa yacni hoojin la hoojiyey ayay noqonaysaa marka waa in loo nusreeyaa waa inaan la khiyaamayn waa inay isxaq dhowraan oo mid waliba ka kale xuquuqdiisa ilaaliyaa oo waxa weeye xagga markaa maalkiisa iyo xagga xoolihiisa iyo xagga cirdigiisa mid walba uu xaq dhowraa oo ilaaliya waa laga yaabaa dad fara badani dee waa ilaaliyaan marka waxawaye xagga dhiigga iyo xagga maalka oo sida loogu tacadiyaa uma badna siday u badan tahay xagga cirdiga laakiin ta laynagu imtixaanay waxa weeye badiba waa ta cirdiga ku saabsan waa ta xagga sharafta ku saabsan taas marka waxa weeye oo marka waxa weeye in qofku qofka kale cirdigiisa uu dhowro oo ilaaliyo yacni marka waxa weeye taas yadaa iyaduna waxay ka mid tahay waxyaalaha marka xuquuqda ah ee muslimiinta isku leeyihiin sharciguna waa xaaraantinimeeyey xaaraan baa laga dhigay in qofka cirdigiisa lagu xadgudbo oo meel lagaga dhaco waa laynaga reebay oo waa laynoo diiday marka saas aawadeed waa in la iska ilaaliyaa wixii inaga dhacana waa in ilaahay looga toobad keenaa oo looga soo noqdaa lagana xalaalayn dalba ciddii marka waxa weeye cirdigiisa qofka uu ku xadgudbo waa inuu ka xalaalayn dalba waana inuu u duceeyaa dadka markaysaga xuquuqdooda uu ku xadgudbay khaas ahaan cirdiga oo uu yidhahdaa ilaahu cid kastoo aan cirdigiisa ku xadgudbay yacni marka u dembidhaaf ilaahay u naxariiso si waxaweeye xumaantii uu kula kacay yacni wanaaguu qaabilsiinayo uga horgeynayo oo u samafalaya ay jirto yacni markaa ducada uu ducaynayo waxa dhici karta dadka qaar inaanu xasuusanba hadduu xataa ka yani xalaalayn dalbi lahaa inaanu garan baa dhici kartaba marka sidaas aawadeed ducada uu duceeyaa waxa weeye waa mid markaa wax marka ka anfacaysa qofkiina wax u taraysa isagana marka dembigii ka khafiifinaysa oo waxa weeye xumaantii wuxuu ka dambaysiyey wanaag wa atbici sayi'ata alxasanata tamxuha wuxuu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam qofka waxa shar ugu filan walaalkiisa muslimka inuu yasoo xaqiro xaqiraaddu waxay dee la walaaltahay kibirkii qofku markuu isla weynaado kibro dadka kale inuu yasoo xaqiro ayaa ka imanaysa marka taana in layska ilaaliyo weeye aad iyo aad looga taxadiro waxay ahlucilmigu yidhaahdeen qofka marka waxa weeye muslimka ah hadduu kaa da' weyn yahay waa inaad yasin oo aad tidhaahdaa waa iga xasanaad badan yahay muddo badan buu cibaadaysanayey anigu aanan cibaadaysanayn waa hadduu kaa daweyn yahay hadduu kaa da'weyn yahay waxaad is odhanaysaa aad ku qadaraysaa inuu kaa xasanaad iyo ajar badan yahay maadaama markaa in badanoo adigu aanad cibaadaysan jirin amaba aanad jirin uu jiray oo isagu tukanaayo oo cibaadaysanayo oo ilaahay xuseeyey waynu saa ku maleeyaa hadduu ka yar yahayna waa inuu is yidhahda waa kaa dembiyaryahy waa kaa dembiyaryahy adigu wakhti badan baad jirtay dunuub fara badan baa laga wakhtigaa kuu socotay oo laguu qorayey isaga markaa dembigiisa kaa yar marka hadduu midba mid gees ka eego oo uu midna ka eego cimrigiisu maadaamuu kaa weyn yahay oo kaa badan yahay ajarkiisu inuu kaa badan yahaa laga yaabaa yaa hadduu kaa yar yahayna inuu kaa dembi yar yahaa laga yaabaa inuu xaqiraa markaa ma imanayso inuu xaqiraa markaa ma imanayso marka xaqiritaanka waa in aad iyo aada laysaga jiraa waxaa dhici karta kan la yasaya la xaqirayaa isagu inuu fadli badan yahay ya la yaskar qawmun min qawmin casaa an yakunuu khayran minhum yani waxa weeyaan rag yana rag ku dheeldheelin waxa markaa yani ay mudan yihiin kuwa lagu dheeldheelayaa dee inay kaba khayr badan yihiin baabaa dhici karta ya kuwa ku dheeldheelaya ina kuwa ku dheeldheelaya kaba khayr badan yihiin ayaaba laga yaaba waana dhacdaa waana dhacdaa xadiiskii muxuu sheegaayey sacad ku saabsanaa ra'aa sacdun ana lahu fadlan cala man duunah sacd ibnu abi waqaas baa wuxuu u arkay ciddii ka hoosaysa hadda cid kale maaha ciddii ka hoosaysa inuu fadli ka leeyahoo ka mudan yahay saasuu arkay markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxauu yidhi wahal tunsaruuna wa tursaquuna ilaa biducafaa'ikum oo miyaa laydinku arsaaqaya oo laydinku gargaarayaa yacnii ducafadiinni iyo dadkiinna taagta daran aawadood mooyaane ma wax kale arsaaqda laydinku ballaadhinaya oo nasriga laydinku siinaya riwaayada nasaa'i baa sii caddaynaysa biducaa'ihim wa salaatihim wa ikhlaasihim dadku dadkuyna dacafada ah ducadooda iyo salaadooda iyo ikhlaaskooda baa arsaaqdana laydinku waasicinayaa yani nasrigana laydinku siinaya nin saxaabiya ayaa nin kaloo saxaabiya la walaal ahaa markaasaa ninkaa saxaabigii isagu waa shaqo tegi jiray walaalkiina ma shaqo tegi jirine nebiga calayhi salaatu wasalaam majliskiisuu iman jiray si uu cilmiga uga qaato ya markaasuu waxa weeye ninkani waxa uu soo shaqeeyo ayuu la cuni jiray ninkii baa markii dambe yidhi ninkan waxbama shaqo tegayo yaa anuunbu waxaan soo shaqaysto ila cunayaa ee shaqo uma dhaqaaqayo ma kasab doonanayo markaasaa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam lacallaka turzaqu bihi waxaa laga yaabaa in isaga lagugu arsaaqaayo yaa isaga sababtiisa in lagugu arsaaqaayo oo arsaaqda lagugu sahlayo ayaa laga yaabaabaa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam dabcada markaa waxa weeye taxqiiqa albanina waa laba boqol iyo afartane wa qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay waxau yidhi laa taxaasaduu ha isxaasidina oo qaarkiin qaarka kale yaanu xaasidiin walaa tanaajashuu ha isku haweynina iibka wax iibinaysaan ha isku haweynina oo qiimihii qofku uu dhigay qiimo ka badan ha u dhigina idinkoo doonaaya inaan markaa aydan ka iibsane inaad ku hawaysaan oo ku qaaligaraysaan doonaya taa ha yeelina walaa tabaaqaduu ha isu cadhoonin oo haisnicina walaa tadaabaruu ha isu daba jeedinina ha isu dhabar jeedinina oo ha kala jeesanina walaa yabic bacdukum calaa bayci bacdin walaa yabic yaanu iibinin bacdukum qaarkiin calaa bayci bacdin kuwa kale waxay iibinayaan yaanu markaa waxaa ku dul iibin bimacnaa qof baa qof wax ka iibsanaya caqadkii baabay gaadheen amaba marka ay qarka u saaran yihiin inay gaadhaan markaasu war intuu kaa siinayo anaa ka yar kaa siinaye aniga iga iibso intuu kaa siinayo qiimo ka yar baan kaa siinaya iga iibso ama waxa weeye mid ka wanaagsan baan intaa kaa siinaya iga iibso tan noocaasa ayay noqonaysaa walaa yabiic bacdukum calaa bayci bacdin walaa yabci yaanu iibinin bacdukum qaarkiin calaa bayci bacdin kuwa kale iibkooda yaanu ku dul iibin oo bimacnaa wuxuu markaa qofkaa ka iibsanayey yaanu markaa la hoos cararin inuu yidhaahdo in ka jaban baan kaa siinayaa ama mid ka wanaagsan baan kaa iibinayaa tan waa laga fiican yahay mid ka wanaagsan baa intaa kaa siinaya ama in ka yar kaa siinaya wa kuunuu waxaad noqotaan cibaad allaahi addoommadii ilaahayow waa munaada ayaa cibaad allah ikhwaanan walaala noqda walaala noqda yacni qaar sidii walaalo isula dhaqma oo xuquuqdii walaalnimada ilaalinaya noqda almuslimu muslim oo dhami muslimi muslim kasta wuxuu yahay walaal buu la yahay laa yadlimuhu ma dulminaayo yacni yaanu dulminin oo ku xadgudbin walaa yakhdulhu ma hoojinaayo yacni yaanu hoojinin walaa yaxqiruhu ma xaqiraayo yacni yaanu xaqirin attaqwa haahunaa attaqwadu halkan bay ku sugan tahay wayushiiru wuxuu tilmaamayay nebigu calayhi salaatu wasalaam ila sadrihi laabtiisa ayuu tilmaamayay alaaa maraatin saddex goor buu tilmaamayey yani wuxuu ku celcelinaya attaqwa haahunaa saddex goor markaasuu mar walba laabtuu tilmaamayey attaqwa haahunaa buu ku celcelinayaa alaaa maraat markaasuu mar walba laabta tilmaamaya nebigu calayhi salaatu wasalaam bixasbi imri'in qof waxa ugu filan min ashari xagga sharka waxa ugu filan an yaxqira inuu xaqiro oo yaso akhaahu walaalkiisa almuslima muslimkaa inuu yaso xaqiraa yadaa shar ugu filan intaa hadduu sameeyo sharba kama maqnaa kullul muslimi muslim kasta calalmuslimi muslimka kale muslim oo dhan xaraamun xaaraan buu ka yahay damuhu dhiiggiisa ayaa ka xaaraana wa maaluhu iyo maalkiisaa ka xaaraana wa cirduhu iyo sharaftiisaa ka xaaraana yacnii ay iraaqatu damihi dhiiggiisa inuu daadiyaa ka xaaraana wa maaluhu ay wa akhdu maalihi maalkiisa inuu qaataa ka xaaraana bihayri xaqin wa cirduhu sharaftiisa ayaa ka xaaraana inuu ku tacadiyo ku xadgudbo ayaa xaaraan ka ah rawaahu muslim xadiiska muslim baa saxiixiisa kusoo wariyey annajshu najshigu tanaajushkii weeyaane masderkii zawaa'idda ka marhnaa buu keenay waa laba masder tanaajush iyo najshi oo tanaajashuu tanaajushan tanaajush wuxuu noqonayaa markaa masderkii yacni markaa masiidka hmm, kii mujaradkuna waa maxay waa najshi markuu sulaasiga ahaa najshigu waa maxay an yaziida inuu kordhiyo weeye fii samani silcatin badeecad lacagteed buu siyaadinayaa kordhinayaa oo qiimo ka badan u dhigaya odhanaya intaasaan siisanaya shay baa la yaahinaya oo leeya waa sheegayaa iibsanaya waa la xaraashaya markaasaa mid uu yidhi intaasaan u gaadho intaasaan siisanaya markaasaa mid kale odhanaya intaa in ka badan baan siisanaya intaasaan siisanaya ya an yaziida inuu kordhiyo weeye fii samani silcatin yacni badeecad marka waxa lacagteed buu kordhinayaa siyaadinayaa badeecaddaasoo yunaadaa calayha loo dhawaaqaayo fi suuqi suuqa laga dhawaaqayo wa naxwihi waxa la midka ah oo leeyahayo iibsanaya ayuu marka waxaweye qiimihii loo dhigay qiimo ka badan u dhigaya walaa raqbata lahu fii shiraa'iha wuxuu sidaas samaynayaa iyada oo aanu wax markaa e, jacayla iyo doonisa aanu u lahayn iibsiga uu iibsanayo qofkanunbuu doonaya inuu ku qaaligareeye inuu iibsado dooni maayo laakiin bes wuxuu doonayaa uun inuu shaygii qaaligareeyuunbuu doonayaa yaa ama ruuxa markaa alaabta iibinaya ha la ballamo ama isagu cindigiisa ha ka sameeyo mar haddii inuu iibsado aanu doonayn ee qofkanuu doonayo inuu ku qaaligareeyo ta noocaasi markaa mid u bannaan ma aha bal yaqsidu wuxuu doonayaa ee u qasdayaa an yaqurra kayrahu cid kale inuu ku kediyo ayuu doonayaa wahaada hada xaraamun taasina xaaraan wey waa xaaraan wey ashyadan maxaa loo diidaya waxaa loo diidayaa si muslimiintu ayna cuqdad isugu qaadin haddii qofku qofkii kale ku qaaligareeyo alaabtii oo marka waxaweeye shay uu iibsanayo oo qof ka iibinayo uu yidhahdo anaa qiimo ka jaban kaa siinaya mid yadoo kala ama mid ka wanaagsanba dee qofkii naftiisii waxbaa u gelaya qofkan kale wuxuu risiqa yar markiisa waxba isaga kaa hortaaga wuxuu sidaa kuugu sameeyey waa sida laynoogu diiday marka waxaweye ninkii waxaweeye gabadh doonoo u khidbeeyey in laga dul keeno khidbo kale ou yidhaahdo qoladaa iska daayo aniga ii guuriye yacni cuqdad baa ka imanaysa cuqdad ayaa ka imanaysa wixii cuqdad isu gelinayaa waa la diidayaa waa saddu addariica waddada mafsada keenaysaa la awdayaa uurxumadu waxay muslimiinta isugu gelayso ayaa marka horeba waxa weeye la awdaya watadaaburu kala jeesiguna an yucrida waa inuu jeesto can ilinsaani qofka ka jeesto wayahjurahu uu ka haajiro ka dheeraado wayajcalahu uu ka yeelo kashay aladii wara'a aldahri waadduburi yacnii sidii shaygii dhabarka dabadiisa iyo xagga dambe dabadeeda ee yacni markaa laga yeelay oo kale inuu ka yeelo baa la diidaya qofku markaanu qofka dee jeclayn oon cuqdad iyo xiqdi ugu jiro marka waxa weeye indhihiisu ku dhacaan qofkii ama uu arko qofkii soo eegaya waa ka weji dadbaya waa ka jeesanaya waxa weeye madharka noocaasi muxuu ku imanayaa cuqdada qalbiga ku jirto ku imanaya ya cuqdada qalbiga ku jirtae qof muslima ugu jirtaana dee wax fiican maaha wax fiican ma aha waaba arrin dee dembidhaafkii ilaahay u dembidhaafaye dadka iska hortaagaya ya andiruu haadayni xataa yastalixa yacani waa kan nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi yacni waxa weeye waxaa la yidhaahdaa labadaas marka u kaadiya ilaa intay ka heshiinayaan ee xaaladda dhexdooda ay islaaxinayaan ya yacani labadaa u kaadiya waata la yidhahdo waata xadiis ku soo aroortay hajriga in la diidaayo yani lixadi nafsi dheefta naftu leedahay iyo kala cadhoodka laba qof kala cadhoodeen yacni marka hadal iyo wax dhex maray yacni wax la mida ay ku kala cadhoodeen ta noocaasa saddex maalmood baa rukso la siiyey saddexdaa maalmood dembi kuma qabo arrin diiniga haddii looga haajirayo waa inuu qofku iska hubsada arrinkii diiniga inuu jiro marka arrinkaa diiniga haddii looga haajirayo isagu waa ilal abad oo inta uu ku sugan yahay qofkaasi markaysaga bidcada ama fisqiga ama xumaanta uu ku sugan yahay yacni ayaa hajrigaasi baaqi noqonaya markuu ka baxo cilladii waa suulayse alxukmu yaduuru maca alcillati wujuudan wa cadama ya laakiin talbiisu ibliis waa inaynu ku gelinoo aad iska hubsataa yani waxa weeye arrin diiniya miyaa mise waa lixadi nafsi waxaad uga haajaraysa taas yada waa hubsataa hadday lixadi nafsi tahay yacni dheefta nafta iyo cadhada markaysa markaa isu cadhooteen ee hadalkuun idinka duulay iyo wax la mid ah yacni waxa weeye ta noocaas hadday tahay ruksada wuxuu ruuxu haystaa saddex maalmood saddexdaa maalmood dembi kuma qabo wixii ka dambeeya waa ku dembaabaya sannad hadduu ka haajirana nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku sheegay wa dami waxay la mid tahy dhiiggiisa u daadiyey hadday lixadi nafsi tahay cadhooduna isu cadhoodeen oo hadalku ka duulay markaa uu uga haajiray arrin diin iyo cadow uga haajiray aanu jirin muddo sannada hadduu ka haajiro waa ka safki demi dhiiggiisa inuu daadiyo kale way ka dhiganta marka xuquuqdii muslimiinta in la isu ilaaliyaan ayaa laga qaadanaya wixii yacni markaa isu gelinaya cuqdad iyo uurxumo laga taxadiro oo layska jiro yacni layska jiro yacni fadli weyn baa ku sugan qofku inuu qof kastoo muslim ah yacni waxa weeye laabtiisa u xaadhnaato hadduu xataa kuu qaldamo khayrku wuxuu kugu jiraa adigu cuqdada inaan isgelin hadduu xataa kaa haajiro isagu kaa dheeraado ya ou ku gooyo isba kaa haajiriya adna ka haajir ha odhan yani markaa tii waa ku wada jirtaa marka laakiin maxaad samaynaysa adigu naftaada iyo cuqdadaada waa inaad ka sii daysaa mar labaadkana waa inaad salaamtaa hadduu kaa qaadi waayo isagay ku hadha adiga waxba kaama saaro naftaadana waa in wixii aad ka saartaa khaligareen markaad naftaada ka khaligarayso yacni waxa weeye adiguna salaamtii la timaado yacni ha kaa qaadi waayo markaad ku soo baxdaba salaam hadduu kaa qaado khayr hadduu kaa qaadi waayona waxa weeye markayse markaana adigu khayr baad ku suganta isagunbaad xujada kusii ogeys isagu baad xujada kusii ogeys lakiin de hadduu maalinta dambe kula dagaalamo yidha maxaad ii marka wixii ka dambeeya waad iska dayn kartaa salaantiis <laughs> ma jira qof kula dagaalamaya maxaad ii salaantaa hmm. marka eh, waxay noqonaysaa isagay ku hadhaysa marka isagay ku hadhaysa marka andiruu haadayni xataa yastalixa markaa ma soo geliyo laakiin hadday noqoto marka cuqdadii in labaduba isu qabaan midna wuu bilaabay midna jazaa ka dhigay ya xaalka noocaasa waxay noqonaysaa inay waxaweeye labaduba ay ku wada jiraan bay noqonaysa inay labaduba ku wada jiraan laakiin haddii kale waxa weeye isagu waa ka baxay kan kale ku hadhay ashyaada kale waxa weeye badankooda waxaynu ku soo aragnay xadiiska hore marka waxa weye weji furaanta iyo marka waxa weeye bashaashnimada iyo wejiga furan ee laysku salaamaya qudheedu waa sadaqa laa taxqiranna min almacruufi shayan walow an talqa akhaaka biwajhin ariiq ya waa shay macruufka iyo ka mida khayrka yani xusnu lkhuluq wuxuu ka mid yahay waxyaalaha fadliga badani ku sugan yahay weji furaantuna waxay ka mid tahay arkaanta ay leedahay xusnu lkhuluuq rukniyada ama tiirarka uu leeyahay buu ka mid yahay weji furaantu qofka muslim inuu mar kastaba inuu markaa weji furaado qof kastuu qaabilayo oo muslim ah inuu weji furaado inuu u dhoolla caddeeyo ya waxa weeye waa mid yacni markaa sharcan yacni fiican weeye sawaab iyo ajarna lagu helayo xadiidka laba boqol iyo saddex iyo afartan dabcadaha qaarkoodna waa laba boqol iyo koob iyo afartan wa can anasin radia allahu canhu can inabiy sala allahu aleyh wasalam qaal laa yu'minu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsih laa yu'minu ma rumaynaayo axadukum midkiin xataa yuxiba liakhiihi ilaa uu la jeclaado walaalkii maa yuxibu linafsihi waxa uu naftiisa la jecel yahay muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim baa isku waafaqay iimaanka ayaa nebigu u diiday calayhi salaatu wasalaam qofka qof kaleoo muumin ah ama muslim ah aan waxa naftiisa uu la jecel yahay la jeclaan iimaan ma laha buuli iimaankaa loo diidayana waxaa looga jeedaa waa kamaalkii iimaankee waajibka ahaa baa loo jeedaa iimaanku waa maraatib waxaa jira asluuliimaan iyo waajibuliimaan ama kamaaluhu alwaajib iyo kamaaluhu lmustaxab waa saddex martabo iimaan waa asalka iimaanko haddii la waayo gaalnima imanaysa iimaanna waa iimaankii waajibka ahaa waa dhammaystirankii waajibka ahaa oo haddii la waayo dembi baa imanaya iimaanna waa kamaaluhu lmustaxab waa kamaalkii iimaanka ee mustaxabka ahaa ee sunnaha ahaa kaas waxaa ka imanaya haddii la waayo kamaalka mustaxabka ah waxaa ka imanaya naqsu daraja sawaabka iyo darajadu inay nuqsaantaa ka imanaysee gaalnimo iyo dembitoonna ka iman maayo waa saddex martabo maraatibuliimaan baa la yidhahdaa waa saddex martabo asalka iimaanka marka la nafinayo gaalnima ka imanaysa ya marka uu allah yidhi wa min annaasi man yaquulu aamanna biallaahi wa bilyowmi alaakhiri wamaa hum bimu'miniin mu'miniin ma aha waxaa loo jeedaa uurkay gaalo ka yihiinoo gaalnimaa jirta waa nifaaqi ictiqaadiga ahaa gaalnimay qarsanayaan iimaankaa laga nafyey waa asalkii innaba wax iimaana u hadhay ma jiree asalkii xataa waa ka madhan yihiin waa gaalaa loo jeedaa hoostay gaalo ka yihiin marna iimaanka marka la nafinaayo waxaa looga jeedaa dembi baa jiraya oo nusuusahan ku soo aroray nafyul iimaanka ama waxaa looga jeedaa asalka in la nafinaayo oo la diidaayo ama waxaa looga jeedaa in kamaalka waajibkaa la nafinayo laa iimaana liman laa amaanata lah iimaan male kaana ammaano lahayni waxaa loo jeedaa dembi buu ku jiraa haddii ammaanadii aanu ilaalinayn yani waxa weeye waa caasiyo dembi buu ku jiraa baa loo jeedaa laa yu'minu axadukum xataa akuuna axabba ilayhi min waalidihi wa waladihi waannaasi ajmaciin markuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam midkiin rumayn maayo ilaa waxa weeye dadkoo dhan iyo naftiisaba uu iga jeclaado waladkiisa iyo waalidkii iyo dadkoo dhanba ilaa uu iga wada jeclaado aniga ii jacayl bato iimaan lama iman waxaa loo jeedaa waa caasi loogama jeedo sunna ka maqan hadduu la yimaadana sawaab iyo ajar buu heli hadduu markaa la iman waayana ajarkiisaa nuqsaami maaha muraadku waxaa laga tilmaamayaa cisyaan buu ku jiraa gaalnimana loogama jeedo laakiin waa dambowsan yahay in baa laga tilmaamaya ilaa uu nebiga u jacaylbato tanna waa caynkaas laa yuuminu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsi midkii rumayn maayo iimaankii kaamilka ahaa ee waajibka ahaa maaha kii sunnaha ahaa maaha ilaa uu walaalkii la jeclaado wuxuu naftiisa la jecel yahay kamaalkii iimaanka ee waajibkaha markaasuu la yimi waajibkii uu ka soo baxay dembi waa ka maran yahay oo masaladaa ku dambaabi maayo haddii kale laakiin uu qofka kale muslimka la jeclaan waayo wuxuu naftiisa la jecel yahay oo is yidhaahdo marka waxaan yani inaanu helin inuu jeclaado khayrka iyo wanaaggaah ya oo ka madhnaado ya hadduu sidaa markaa la jeclaado xaalka noocaasa wuxuu noqonayaa dembi buu ku jiraa waa dembowsan yahay waa dembowsan yahay tani waxay ku liddi tahay xaasidnimadii xaasidnimadu maxay ahayd qofku wanaagga u haysto inuu ruuxu jeclaysto in isaga laga qaado isaga lagu soo wareejiyo oo kaasi uu ka madhnaado isagu helo ama yaanu isaguba heline in isagu laga qaado si ay u sinmaan oo darajadiisu ay hoos marto xaasidnimadu saasay ahayd jacaylkan uu qofka kale muslimkaa waxa naftiisa uu la jecel yahay la jeclaanayaana waa diddu alxasad xasadkii bay ku liddi tahay oo ka soo horjeeddaa waxaanu la jeclaanayaan wax wanaagsan waa inay tahay riwaayo aan saxiixa ku sugnayn baa waxay kordhisay yacnii in lagu daro min alkhayri waa riwaayo kaleo ibn xibbaan wakayruha isoo soo laa yu'minu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsihi min alkhayri khayrka culammadu waxay yidhaahdeen waxaa loo jeedaa min khayray dunya walaakhira khayrka adduunyo iyo khayrka aakhiraba waa soo gelayaan maaha khayrkii aakhiro keliya inay ku kooban tahay waxa uu jeclaanayo qofka muuminkee kale ula la jeclaanayo ee waxa weye khayrka adduunya iyo khayrka aakhiraba waxa weye soo gelayaan hadduu caafimaad naftiisa la jecel yahay waa inuu la jeclaadaa qof kastaa waa la jecel yahay hadduu xoog la jecel yahay waa inu la jeclaadaa hadduu markaa dhibaato inuu ka madhnaado inuu la jecel yahay waa inu la jeclaadaa hadduu taran yani la jecel yahay waa inu la jeclaadaa hadduu marka waxaweye zawjo wanaagsan la jecel yahay waa inu la jeclaadaa isagana yacni inuu cilmi bato oo cilmi iyo cibaado badan inuu yeesho yani marka hadduu la jecel yahay waa inu la jeclaadaa yani qof kastaa waa la jecel yahy waxyaalahaas tusaalun baynu jeedaa yacni waxa weeye xagga markaa aakhirana waa saasi leeg cibaadada badan camalka san yacni waxa weeye markaa derajada korraysa inuu noqdo waxa weeye caalim markaysaga shareecadii marka caalim ku ah oo cilmi badan oo markaysa markaa yani waxa weeyaan shareecadiina ku qumman diinkana u nusraynaya sunnada u gargaaraya imaam uu ku noqdo diinka yacani naftiisa siduu ula jecel yahay waa inuu markaa walaalka kale muslimkaana ula jeclaada sidaa haddaanu yeelin oo ula jeclaan ya wuxuu noqonayaa mid dembi ku jira ayuu noqonaya xadiidka laba boqol iyo afar iyo afartan dabcadaha qaarkoodna waa laba boqol iyo labiyo afartan wa canhu anas wuxuu ka soo wariyey bukhaari iyo muslim qaala inuu yidhi qaala rasuul sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi unsur akhaaka u gargaar walaalkaa daaliman xaaluu wax dulminayo oo isagu xadgudbayo aw madluuman iyo xaal la dulminayo mar layba u gargaar fa qaala rajulun ninbaa wuxuu yidhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow ansuruhu waa u gargaarayaa walaalkay walaalkayga muslimka ah idaa kaana madluuman hadduu yahay mid lagu xadgudbaayo la dulminayo waa u gargaarayaa ara'ayta in kaana daaliman waxaad iiga warrantaa hadduu yahay mid isagu xadgudbayo wax dulminaya kayfa ansuruh saan ugu gargaarayaa marka hadduu isagu wax dulminayo saan ugu gargaarayaa qaala wuxuu uhi nabigu calayhi salaatu wassalaam taxjuzuhu waxaad markaa u diidaysaa oo ka celinaysaa aw tamnacuhu ama ka baajinaysaa oo ka celinaysaa min adulmi dulmiga aw tamnacuhu waa shaku min raawi oo lafdigu ayuunbaa kala duwane macnuhu waa isku midkii dulmigaad ka celinaysaa ka baajinaysa oo ka qabanaysaa dulmiga fa inna daalika nasru waayo kaasi waa hiilkiisii aad u hiilinaysay weyi inaad dembiga ka celisaa waa hiilin aad u hiiliso wax u tartay waayo dembigii baad ka baajisay dembigana naar buu sababayey marka kaannahu dabkii oo uu ku sii socdo aad ka soo celisay waar ka joog waar ka joog meesha waxawn waa dabe ha gelin qof dab gelaya haddii aad aragto oo dabkii ka soo qabato soo waxumaa tarin dee wixii naarta aakhira u sababayey haddaad ka soo dabbaasho oo ka soo celisana waxay noqonaysaa markaa midaad yacni u nusrayso u gargaartay noqonaysa rawaahu albukhaariyu xadiiska bukhaari ayaa soo wariyey hadalkani markii hore wuxuu ahaan jiray hadal ay gaaladii odhan jireen waxay odhan jireen unsur akhaaka daaliman aw madluuman iyagoo uga jeeda mar layba walaalkaaga yacni markaa nasabka aad ka walaalaha tihiin mar layba adigu u hiili hadduu gardaran yahay iyo haddii laga gardaran yahay mar walba maciisa noqoo cidduu markaa waxa la dagaalamayo ama ku miisaayo adna kula miis gaaladii baa sidaa odhan jirtay mahmah bay agtooda ka ahayd waa hadal hore u baxay buu ahaa hadalkii baa nebigu isticmaalay calayhi salaatu wasalaam laakiin wuxuu uga jeeday macnahay u isticmaaleen macno aan ahayn ayuu uga jeeday markaa dabeedna waa kan ninkan saxaabigii la yaabay maadaama hadalkaas dee uu ahaa hadal hore oo qadiim ah oo siday uga jeedaan ay tahay ciduu la dagaalamayo ama ay ishayaan mar layba maciisa noqoo yacni waxa weeye garab sii uun oo kula miisuun sidaa maadaamay uga jeedi jireen ayuu marka la yaabo markaasu wuxuu yidhi hadduu madluum yahay garta u gargaaree hadduu daalim yaho isagu xadgudbaayo saan ugu gargaaraa markaasuu nebigu macno kale u sheegay oo wuxuu yidhi yacni dulmigaad ka celinaysaa markaana waayo taasaa nasri ka dhigan oo inaad adduunyadii ugu gargaartay dee nasriga aakhiree nafcigiisa uu aakhire ku helayo baa ka weynaansha badan waayo naartiiyo uu ku sii ordayo ayaad ka dabaashoo ka celisay taasina nasri bay u tahayoo yacni dembigii inuu ka madhnaadaa oo laga qabtaayo gacanta laga qabtaayo dembigii aanu samaynini waxtar bay u tahay waxtar bay u tahay waxaa laga yaabaa imminka inuu ka cadhoodo maxaad sidaa igu samaysa laakiin waa wuxuu markaa in laga qabto uu u aayayo weeye qofkan ka qabanayaana ajal buu ka helaya ajal buu ka helaya ya marka waxaad soo gelaysaa hadduu gar daran yahay markhaatiga in lagu furo war waad gar daran tahay qalad baad ku jirtaa ay ka joog yacni xaquma laho waa gar daran yahay aad hadduu gardaran yahay markhaatiga ku furtood ku caddayso ama uu aabbaha yahay ama ay hooyadaa tahay inaad marka waxa markhaatiga ku furtood ku caddaysaa marka lafteedu waxay soo gelaysaa masrigii bay soo gelaysaa waayo dembigii baa laga baajinaya dembiga in laga baajiyana dembaa ugu jirta dembiga in laga baajiyana dembaa ugu jirta marka waxa weeye waxaa nasrigii wuxuu noqonayaa marka waxa weeye qofkii uu daalim yahay daalim markuu yahay markuu daalim yahay inaad dulmiga ka celiso gacanta ka qabataa waxay u tahay markaa nasri bay u tahay iyo gargaar iyo uhiilin bay u tahay warow isagu haba dhibsadee mar hadduu daalim yahay inaad u gargaarto oo ka celisaa dulmiga oo gacanta ka qabataa wax tar bay isaga u tahay iyo nasri iyo shan iyo afartan dabcadaha qaarkoodna waa laba boqol iyo saddex iyo afartani wa can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuul allahi sala allahu aleyh wasalam abu hurayra waxa uu sheegay in rasuulku sala allahu aleyh wasalam qaala uu yidhi xaqu lmuslimi cala almuslimi khamsun qofka muslimkaa xaqiisu cala almuslimi muslimka kale uu ku leeyahay khamsun shan weeye shan xuquuqood buu ku leeyahy kow maxay yihiin shantaasi raddu salaami waxay noqonaysaa badelu mufasal min mujmal shay mufasalaa laga bedelayaa shay mujmal ah shantii baa la tirinayaa shantii macduudkiioo shantii ah marka la tiriyo oo la taxo ayaa markaysaga waxaa laga bedelayaa cadadkii oo khamsun ah khamsun waa mujmal tirinta la tirinayoo shanta la sheegsheegayaana waa mufasal marka badelun mufasal min mujmal baa la yidhahdaa waxaanay soo gelaysaa nooca badelun markaa kulli min alkulli noocaasay soo gelaysa saas waa bannaanta inaad beddelkaa ka dhigto waxaa kaloo ku bannaan inaad eh, khabar ka dhigto oo aad u qadarto mubtade hiya shantu waxay tahay raddu salaami salaamta in la celiyo weeye sida horena waa maxay xaqulmuslimi muslimka xaqiisu calalmuslim muslim kale uu ku leeyahay khamsun shan weeye ka bedelo raddu salaami salaamta inuu celiyo weeye oo marka uu salaamo salaanta ka qaado wa ciyaadatu lmariidi ka buka inuu soo booqdo weeye wa ljanaa'izi yacni marka janaa'ista iyo maydadka inuu raaco la sido ee xabaalaha lagu sii wado inuu raaco weeye wa ijaabatu dacwati yeedhmada markaa uu yeedho casuumad ugu yeedhay inuu ajiibo weeye oo aqbalo ou ka yeelo aanu ku diidin wa tashmiitu alcaatisi ka hindhisay inuu kaga farxiyo weeye muxuu kaga farxinayaa dee wuu u ducaynayaa raxmad buu ugu ducaynayaa marka uu ilaahay mahadiyo oo ruuxu markuu hindhiso oo dabeedna uu yidhahdo alxamdu lilaah waxa markaa laynoo sharciyeeyey in loo duceeyo in laygu yidhaahdo yarxamuka allah allah ku naxariisto saasaa marka waxaa lainoo sharciyey waana in layska jiraa miimka in la kordhigo waxaa ka dhacda dhallinyarada qaarkood yarxamaka allah inay yidhaahdaan oo miimka kordhigaan wax naasiboo la kulmayna ma jiro yarxamuka allah miimka waa in la godaa ya litajarudihi can alnaasib waljazim marka shantaas weeye muttafaqun calayhi xadiiska waa laysku waafaqsan yahay bukhaariiyo muslim baa labaduba isku waafaqeen wa fii riwaayatin limuslim riwaayo kale waxaa ku sugnayd oo muslim u sugnaato muslim la gaar ahaa oo isla xadiiskan ka mid a xaqulmuslimi muslimka xaqiisu cala almuslimi muslimka kale uu ku leeyahay sittun lix weeyi idaa laqiitahu fasallim calayh idaa laqiitahu markaad la kulanto qofka muslimka ah fasallim calayhi asalaam wa idaa dacaaka markuu ku yeedhana fa ajibhu ka aqbalo ajiib waa casuumad iyo wax la midu kugu yeedhay waa inaad ka yeeshaa wa ida stansaxaka hadduu kaa nasteexo dalbo oo ku weydiisto inaad u nasteexayso uu ku weydiisto fansax lahu u nasteexe oo la tali dantiisa u sheeg wa idaa catasa markuu hindhisana fa faxamid allaaha ou allaah mahadiyo allah u mahadnaqana fashammithu kaga farxi oo raxmadda ugu ducee yarxamuka allah dheh wa idaa marida markuu bukoodana facudhu soo booqo waa ciyaadadii wa idaa maata markuu dhintana fattabichu raac janaasadiisa raac labada xadiisba waxay tilmaamayaa xuquuqda muslimiintu isku leeyihiin oo qaarkoodba qaarka kale ku leeyihiin baa labada xadiisba tilmaamayaan waxaanay sheegayaan inay muslimiintu xuquuqdan isu dhowraan oo isu ilaaliyaan xuquuqdanna waxay u qaybsantaa wax markaa waajiba iyo wax sunno ah ya qaarkeedna waa waajib qaarkeedna waa sunne kuwa waajibka waxaa ka mid ah salaam celinta ayaa ka mida ya waida xuyitum bitaxiyatin faxayuu biaxsana minha aw rudduuha marka salaamta in la celiyaa waxay noqonaysaa waxa weeye mid markaa waajib weeye waa farad hadday jamac yihiin cidda la salaamayna fardu kifaaya noqonaysa hadduu shakhsi keliya yahayna fardu cayn bay ku noqonaysa yatacayan calayh fardu cayn bay ku noqonaysa laakiin marka hore inuu salaamaa jamaahiirta culammadu waxay yidhaahdeen waa sunne mu'akkada waa sunne la adkeey waxay ka mid tahay masaa'ishay culammadu yidhaahdaan waa sunne ka fadli badan faralkii marka hore faral iyo sunne isku jinsi oo isku nooca ah, waxa fadli badan faralka ya wamaa taqaraba ilaya cabdii bishayin axabba ilaya mima iftaradtuhu calayh walaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya binnawaafil culamadu halkaasay ka qaataan oo nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiisulqudsigu ilaahay ka soo wariyey allah waxau yidhi addoonkaygu iguma soo dhowaado waxaan ka jeclahay faralka waxaan ugu jacayl badanahay wuxuu iigu soo dhowaadaa waa farallada haddana addoonkaygu kama suulo kama baxo inuu sunnayaasha iigu soo dhowaanayo ilaa aan jeclaado marka sunnihii faralkiisu si looma sheegin wuxuu ugu jacaylka badan yahay allaah in loogu dhowaado waa faralka sidaas aawadeed faralkaa fadli badan marka masaa'il baa laga soo reebaa masaa'ilsha waxaa ka mid ah raddu salaam salaamtii in la bilaabaa waa sunna ay yidhahdeen mu'akada cinda jamaahiir ahlicilmi salafan wa khalafan laakiin in laga radiyaa oo salaantii laga celiyaa waxay noqonaysaa waajib bay noqonaysaa faral bay noqonaysaa xuquuqda waxaa ka mid a markaad la kulanto waa inaad salaamta kow markuu kuu yeedho waa inaad ajiibtaa yacnii casuumaddii arooskuu kugu yeedhay ama casuumad kaluu kugu yeedhay waa inaad ajiibtaa ya ajiibitaanka la ajiibayo waxay noqonaysaa mid waajiba haddii maanic kuu diidaya ayna jirin maanica waxaa ka mid ah in meesha marka waxabay macsiya ku sugan tahay casuumaddii haddii dembi ku jiro meeshii dembi lagu samaynayo dembigaana isagu aanu suulin karaynoo waxba ka qaban karayn waa cudurdaar keensanaya inaanu xaadirin laakiin hadduu tago hadduu isagu marka waxabay tegitaankiisa ku suulayo dembigaasi ku tegayo markuu ku dhawaaqo meesha laga saarayo cudurdaar u noqon mayso dembi baa ka jira waxaan labada ba inuu la yimaado wey munkarkana suuriyo dacwadana ajiibo dacwadana ajiibo culamada qaar waxay ku gaar yeelaan eh, dacwada in la ajiibaa inay waajib tahay markay tahay casuumada aroos markay tahay laakiin sida saxiixa kuma gaara saas aawadeed bay axaadiista qaarkood cursan kaana aw naxwahu naxwa dalika ay ku soo axaadiista qaarkood ay tilmaamaysaa ama aroos ha noqoto ama heyrkeed ha noqoto waxaa ka mid a ah xuquuqda muslimiintu isku leeyihiin hadduu kaa nasteexo dalbo oo tala ku weydiiyo inaad u nasteexayso sida wanaagsan ee wanaagga ku jiro fi dunya walaakhira inaad ugu nasteexayso aad waxba ka hakaran xuquuqda isku leeyihiin bay ka mid tahy muslimiintu jariir bni cabdillahi albajali nebigu wuxuu bayco kaga qaaday qof kastoo muslima inuu u nasteexeeyo oo tale wanaagsan kula taliyo sidaasuu bayco kaga qaaday markuu hindhiso oo allah u mahadnaqo yacni u ducee yarxamuka allah dheh waa xuquuqda isku leeyiinba ka midta laakiin haddaanu allah u mahadnaqin waa hindhisay laakiin allah uma mahadnaqin markaa loo ducayn maayo hadduu bukoodo soo booqo waciyaadadana fadli badan baa ku jira axaadiis badan baana ku saarootay oo fadligiisa sheegaysa markuu dhintana janaasadiisa raaca xadiiska laba boqol iyo lix iyo afartan dabcadaha qaarkoodna waa laba boqol iyo afariyo afartane wa can abi cumaarata albara'i bni caazibin radia allahu canhuma qaala amaranaa rasuul ullahi sala allahu aleyh wasalam bisabcin baraa' ibnu caazib waxau idhi rasuulku sala allahu aleyh wasalam wuxuuna amray bisabcin toddoba ayuuna amray wa nahaana can sabcin wuxuuna naga reebay toddobana waa naga reebay toddobana waana amray toddobana waa naga reebay amarna biciyaadati almariid wuxuuna amray ka buka inaannu soo booqanno wa itibaaci janaasada inaanu raacanona waana amray maydka dhintay ee xabaalaha lagu sii wado inaanu raacanona waana amray wa tashmiit alcaatis qofka markaa waxaweeye hindhisay inaannu kaga farxinno oo raxmad ugu ducayno markuu ilaahay mahadiyo taana waana amray wa ibraari ilmuqsim qofka dhaartay dhaarta inaannu u baari yeelno oo dembiga ka ilaalinno aanu ugu samafallo dhaartii ku caawinno marka inaannu ku dembaabin oo u fulina wuxuu ku dhaartay haddii wax loo furin karaya ay yihiin taana waana amray wa nasri lmadluum ka la dulmiye lagu xadgudbay inaan u hiilinno kaana waana amray nebigu calayhi salaatu wasalaam wa ijaabati daaci ka marka waxa weeye noo yeedha ee noogu yeedha casuumad noogu yeedha casuumad waa carabi casuumaa la yidhahdaa casuumad noogu yeedha inaannu markaa ajiibno oo ka yeelo markaa yeedhmadiisoo raacno iyadana waana amray wa ifshaa'i asalaam salaanta inaannu faafinno oo bimacnaa cid walba salaamno iyadana waana amray wa nahaana wuxuu naga reebay nebigu calayhi salaatu wasalaam oo noo diiday can khawaatiima kaatumo aw takhatumin bidahabi ama dahab markaa in laga kaatun yeesho ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam noo diiday marka shaki baa galoo ma khawaatiima buu yidhi mise takhatuminba ayuu yidhi khawaatiim haddii la yidhaha waa jamcu khaatam yacni waxa weeye ayay noqonaysaa marka kaatunnuu naga reebay bidahabi kaatunnadaasoo dahab ku sugan oo dahab yacni ah aw takhatumin bidahabi ama in laga kaatun yeeshoo kaatun laga samaysto masderkii baa la sheegay bidahabi dahab in laga kaatun dhigto taana waa naga reebay raggii baa laga reebaye dumarka waa u bannaan tahay inay dahabka xidhaan ama kaatuma ha noqoto ama silsilada ha noqoto ama marka waxa weeyaan yacni waysaaqiya ha noqotee dumarka iyaga waa u bannaan tahay waxaa loo jeedaa ragga ayaa loo diiday inay kaatun dahaba ama wax dahaba ay gashadaan ama isku qurxiyaan wa can shurbin bilfidati wuxuu kaloo naga reebay inaynu ku cabno bilfidati weel fida ah oo fiddo laga sameeyey maadadan silfarka ama marka waxa qalinka laga sameeyey yacnii inaanu markaa wax ku cabno waa noo diiday taa rag iyo dumarba waa ka siman yihiin rag iyo dumarba waa ka siman ragga laftoodu kaatun dee fiddaa way xidhan karaan dhibi kuma sugna laakiin waxa weeye in marka laga dhigto weel oo waxa weeye marka wax lagu cuno ama wax lagu cabo taa waa la diidaya wa canilmayaasir alxumri wuxuu kaloo nebigu naga reebay calayhi salaatu wasalaam oo noo diiday can ilmayaasiri yacni markaa yacni koorayaashii waa mayaasirtu waxa weeyaan waa jamcu miisara miisarna waxaa la yidhaha siduu inoo caddaynaayaba koore laga samayn jiray marka waxa weeye waxaan sare ee korka wax lagu cabaynayo ayaa marada sare waxaa laga dhigi jiray xariir dabeedna markaa saa wax lagu guri jiray kooraha marka laga dhigayo laakiin maxaa marka waxa weeye u weel ah maxaa marka waxa weeye wax lagu cabbaynaya lagu guraya waa mara xariir ah marka waxaa laga tilmaamayaa koorayaal xariiri ku jirtana waa noo diiday way samayn jireenna marka koorayaasha ay ku fuulayaan ee fardaha iyo baqlaha iyo ay ku fuulayaan ee rakuubka markay ka dhiganayaan inay waxa weeye maryaha xariirta ah ee wax lagu cabbeeyey inay kooro ka dhigtaan wa canilmayaasiri yacni koorayaashii alxumri cascasaaye bimacnaa maryaha xariirtii ku jireen taana waa noo diiday oo xariirtii inay raggu ku fadhiistaan baa la diidaya se loogu diidaayo inay xidhaan wa canilqasiyi wuxuu kaloo nebigu calayhi salaatu wasalaam noo diidoo naga reebay canilqasiyi maradii markaa xariir iyo maaddo kale isugu jirta yacni xariir iyo kataan baa la ysku dhex daray markaasaa waxa weeye labadii nooc baa laga sameeyey qaybna waa xariir qaybna waxa weye waa nooc kalaan xariir ahayn taasaa qasii la yidhahdaa taas ayaa qasii la yidhahdaa jamaahiirta culamadu marka waxay qabaan haddii xariirtu haalibtaho xariirtu fara badan tahay bay xaaraan noqonaysa laakiin hadday xariirtu qaliil tahay oo yar tahay xaaraan ma aha bay jamaahiiru ahlicilmi ay ku tageen hadduu shaygu xariir iyo wax kale isugu jiro wa can lubsi alxariiri iyo xariirta inaanu xidhannana waa noo diido waa naga reebay walistabraqi wuxuu kaloo naga reebay yacni markaa waa noocyadii xariirta wax ka mida ayuu naga reebay yacni istabraqa iyo wadiibaaji yacni diibaajka midna waa xariirta teeda adag midna waa xariirta teeda jilicsan weeye yacni midnaka waxa waa tii jilicsanayd midna waxa weye waa tii adkayd weeye marka waxay noqonaysaa waxa weeye cadfi la ysku cadfaayo khaaskii iyo caamkii baa la cadfaya khaas iyo caam ayaa la ysku cadfaya oo istabraquna wuxuu noqonayaa xariirta teeda adag buu noqonaya diibaajkuna wuxuu noqonaya xariirta teeda jilicsan buu noqonaya xariirta teeda jilicsan ayuu noqonaya marka wa can lubsi lxariiri waxay noqonaysaa min baabi catfi alcaami cala alkhaas istabraq iyo diibaajna waxay noqonayaan min baabi catfi alkhaasi cala alcaam xariir oo dhan baa markii hore la reebay markii dhexe haddana marka waxa nooca jilicsan iyo nooca adagba waa la reebay xariirta nooceeda adagoo oo in la xidho iyo nooca jilicsanoo diibaajka in la xidho labada waa la reebay noocii xariir iyo wax kale isugu jirayna iyadana waa la reebay oo qasiyiga ah muttafaqun calayhi xadiiska waa la isku waafaqsanyahin bukhari iyo muslim baa labaduba soo wariyeen marka istabraqu waa xariirta teeda adag diibaajkuna waa xariirta teeda jilicsan sundusna waa la yidhahdaa ta jilicsan wa fii riwaayatin riwaayo kale waxaa ku sugnaaday wa inshaadi daallati wuxuu kaloona amray yani baadida in la yaboohiyo waana amray fi sabci alawali wuxuu ku sheegay toddobada hore toddobada horeu ku sheegay ee uu nebigu calayhi salaatu wasalaam u amray marka waxay noqonaysaa mid kale beddelkeed ayaa marka waxa weeye marka laga saaray oo aan marka ku jirin riwaayada marka la eego mid beddelkeed bay marka tahay beddelka waxay ibraaru yacni taa beddelkeeda taasaan marka waxa riwaayada caynka sheegaysa wa inshaadi daalla dhaarta ka dhaartay in loo baari sameeyo oo dhaartii loo fuliyo ayuu ka saaray dabeedna wuxuu ku bedelay riwaayadaas wainshadi daalla almayaasiru biyaa'in musannaatin waa dabdun bilxuruufiye ya markaa laba dhibcood leh waa hooskullabaley qabla alalifi alifkana ka horraysa wasaain iyo sa musallasatin yacni markaa saddex dhibcood leh wasaain iyo sa musallasatin saddex dhibcood leh oo bacdaha ka dambaysa marka waxawayan alifka huwa jamcu miisara miisara jamcigeed weeye mayaasirna lagu jamciyey wa hiya shayun yutakhadu min xariir waa shay xariir laga sameeyo wa yuxshaa laguna cabbeeyo waa xashwigii laguna cabbeeyo qutnan cudbi aw hayrahu ama wax kale ayaa lagu cabbeeyaa maradiina waa xariir yacni markaa looga dhigay kiishkoo kale wa yujcalu waxaa laga yeelayaa fi suruji yacni markaa waxaa laga yeelayaa waxa markaa fardaha lagu fuulo oo kooraha marka uga dhigan iyo wakuuri kuuri iyo kooraha awrka yacnii tuludoo kale marka kooraha lagu fuulayo ayaa laga yeelayaa oo marka waxa weeye yacni markaa mid ku sugan laga yeelaya bimacnaa wax kalaa loo idaafaynaya yajlis calayhi raakib uu ku fadhiisanayo kan markaa daabadda fuulaya oo rakuubka ka dhiganaya waalqasiyu bifatxilqaafi wuxuu ku sugan yahay qaafka kordhigiisa wa kasri siina iyo siinka hoosdhigiisa siinkaas almuhmalati tii waxa weeye aan dhibcaha lahayn ah aalmushadadati la shaday wahiya siyaabun waa dhar tunsaju laga sameeyo min xariirin wa kataan xariir iyo nooc kale oo kataan la yidhaahdo aan xariir ahayn xariirtaa iyo kataantaasoo mukhtalitayni isku dhafan oo markaa waxa weeye labadii laysku khalday wa inshaadu daallati baadida in la yaboohiya tacriifuhaa waa in dadka markaysaa loo sheego oo la yidhahdo waxaas yee ka lumeen ya waxaa siiyay ka lumeen waa si markaa ciddii lahayd loogu caawinayo weeye laakiin masaajidda gudahooda lagama yaboohinayo ee meelaha markaa waxaweye bannaanadaaba laga yaboohinayaa masaajidka dabaddiisa haddii laga yaboohiyana dhibi kuma sugna marka meelaha dadku isugu yimaadaan baa laga yaboohinaya laga sheegaya waxaase dee marka hadday baadi sifadiisa lama wada sheegaayo laakiin dee cidda markaysa marka uu ka lumeen ayaa sifadiisa marka dambe tafatiraysa oo sheeganaysa wax ka midunbaa la tilmaamayaa wixii kale waxaa la odhanayaa ciddii lahayd ha sheegato xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam toddoba arrinna inuu amray toddoba arrinna inuu dadka u diiday oo ka reebay oo yidhi ha yeelina ha samaynina toddobaduu amrayna waxay noqonaysaa waxyaalaha xuquuqdee laysku leeyahay waa sida markaa ka buka in lasoo booqdo waa sida markaa janaasada in la raaco waa sida markaa waxa ka hindhisay hadduu allah u mahadnaqo in loo duceeyo waa sida dhaartii in qofka loo baari sameeyo oo hadduu wax ku dhaarto waxaasina qofka aanu shiddo ku ahayn aanu dhib ku ahayn waa inuu marka waxa weeye u oofiyaa si aanu qofkani u dembaabin qofkiibaa daacada lagu caawinaya qofkii inuu dembaabo muslimka ahaa inta laga ilaalin karo waa laga ilaalinaya marka dhaarta in loo baari yeelo waa shay fiican qofka dee u baari yeelayna dee mansilu agtiisa ku yeelanayaayo mu'miniinta inay isjeclaadaan baa ka imanaysa qofka madluumka in loo gargaara ka mida qofka ku yeedhay inaad markaa ajiibto calaa kulli xaal waa ashyaadii xuquuqda ahaa ee muslimiintu iskulahaay wuxuu kaloo nabigu reebay calayhi salaatu wasalaam oo inoo diiday toddoba umuurood buu inoo diiday toddoba umuurood waxaa ka mida ah dahabka in la xidho oo raggu ay xidhaan dumarka waa u bannaan tahay waa arrin ka xaaraan u bannaanayn weelka fidada ka dahabkuna waa la mida ah. in wax lagu cuno ama wax lagu cabbaa iyaguna waa xaaraanoo ma bannaana rag iyo dumar midna uma bannaana xariirta ashyaada ah ama kooraha laga dhigo ama waxa weeye markaa ha lagu fadhiisto noocay doonto ha noqotee mid bannaan maha oo raggii uma bannaana xariirta yacni marka waxa weye dumarkii waa u bannaan tahay yaa ina haadayni xillun liinaasi ummatii xaraamun calaa dukuuriha waata nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam dahabka iyo xariirta markuu sheegaya labadaa nooc ummaddayda kuwooda dhadig xalaal bay u tahay xaaraanna waxay ka tahay kuwooda lab ayay xaaraan ka tahay saas aawadeed yacni ciddii labayd in markaa dahab iyo xariir inay xidhaan mid u bannaan ma aha inay ku fadhiistaan oo ay markaa waxaan yacni ku fadhiistaanna uma bannaana yaa carruurtii yaryareed ka warran inamadii yaryaraa inamadii yaryaraa laftooda waxa weeye xariir looma xidhi karo in lagu fadhiisiyo iyo in loo xidhatonna ma bannaana waxaana ku dambaabaya cidda marka waxaweyan yacni u xidhaysa ama u ogolaanaysa ayay ku dambaabaysa ayay ku dambaabaysa waayo dee xadiisku muxuu sheegayaa xaraamun calaa dukuuriha ummaddayda kuwooda labna xaaraan bay ka tahay dee waana lab yihiin rijaal yaan lagu sifaynba laakiin dukuur inay yihiin waa lagu sifaynaya yaa xaraamun calaa dukuuriha saas aawadeed inamad yaryaraa xataa loo oggolaan maayo xariir inay xidhaan yacni mid loo oggolaanaya ma aha marka xariirtii xaaraan bay ka tahay ummadda ciddeedii labayd ciddii lab ah oo labood ah xaaraan bay ka taho uma bannaana marka carruurtii yararaydna waa in laga ilaaliya aan lagu soo korin oo aan loo oggolaan halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuubu ilayk